awgeed adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin bafin kale lawaa barbardhac iyo badin bafin kale lawaa bilowgeed adduunyada baratankii bilowda bilowgeed adduunyada baritankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa qabiyaha xumaankii naas kulan wacaana wanaagsan dhegeystayaal meel oo baad joogtaan iyo iswalbaad noo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duure keeneen kale duhur wanaagsan waa khamiis taarikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha december sannadda labada kun saddex barnaamijka ciyaaraha duhur ee keenan qodobada xiisaha halaad duhurnimadan ku maqli doontaan waxaa qayb ka ah riya fardinand waxa uu magacaaba labadii ciyaartooyi buuxin kara booska ay ka dhaawacmeen hare muwaya luka show ka hor kulanka axadda ee liverpool ay la ciyaari doonto kooxda manchester united garsoorehe ayuu ugu necbaa yohan clob oo la doortay kulanka adag ee liverpool iyo manchester united-na dhexdhexaadin doono harry kinna waxa uu marayaa amba uu ka sheekeynayaa xilli united ee u soo bandhigtay heshiis uu kugu biiri lahaa halkaasi iyo sida uu kaga guduuday warme ayaa la samayn doonaa isku aadka wareegga lix iyo tobanka tartanka jambi liga kooxihii soo baxay iyo guud ahaan falanqeyn ku samayn doona qaybta labaad ee barnaamijka ayaan idiin soo gudbin doonaa markale iyo barnaamijka ciyaaraha duure keenan dhegeystayaal soo noqod wanaagsan markan barnaamijkeena ayaynu guda xiriirka garsoorayaasha ingiriiska f a ayaa shaaciyay xaakiimka ay u doorteen inuu garsooro ka noqdo kulanka adag ee xadda soo socota la filaya inuu dhexmaro kooxaha united-ka iyo liverpool kaasoo ka dhici doona garoonka anfield road waxaa loo magacaabay garsooraha inuu ka noqdo ambasiiri wada ciyaartaasi garsooro uu aada u neceb yahay yohan colob mike olivier ayaa kamid ah garsoorayaasha ugu fiican horyaalka premier league waqti xaadirkan joogo waxaana loo doortay inuu dhexdhexaadiyo ciyaarta waxayna noqon doontaa markii lixdanaad uu qabto ciyaar liverpool ay dheeleyso liverpool ayaa rikoor aan fiicneyn haysata kulamada uu qabto garsoora mike olivier waxaana lixdanka jeer uu garsooraha kaliya ay guuleysteen sagaal iyo labaatan ka mid ah kulamadaasi taasoo ka dhigan in kaliya ay badiyeen wax ka hooseeya kala bar halka saddex iyo toban jeer laga badiyo toddoba iyo toban kalena barbaray kusoo dhammaatay ciyaarihii isagu uu korsoorayay ee ciyaartay kooxda kubadda cagta ee liverpool kooxda ugu badan ee horyaalka premier leaga oo meg oliver garsoon u noqda waa liverpool waxaana kusoo xigay arsenal iyo everton oo uu noqda min shan iyo konton kulan oo ay ciyaareen uu garsooro ka noqday city ayuuna konton iyo saddex ciyaarood u qabtay iyo chelsea oo kow iyo konton ciyaarood dhiishay inta uu garsooraha ayaa kamid ah kooxahaasi united-ka oo liverpool la ciyaareyso waxa uu sidoo kale rikoor xun ee ka haysataa mark oliver waxa uuna afartan iyo afar ciyaarood oo uu soo noqday garsoore ee keliya guuleysteen sideed iyo toban ka mid a ah ciyaarahaasi iyadoona laga badiyay shan iyo toban jeer halka koob iyo toban kalena barbare ay galeen marka la fiiriyo stutburud iyo tom cog ayaa calaamadayaal u noqon doona mark olivier kulanka liverpool waxa uuna la ogsoon yahay in coog uu ahaa garsoorihii diida goolkii luis louis dias ee ciyaartii tottenham kaasi oo premier leagu qiray in sax uu ahaa islamarkaana raaligelin lasiiyey liverpool jombos iyo simlon ayaa iyaguna waxa ay garsoorayaal ka noqon doonaan aaladda far halka antony taylor uu noqon doono garsooraha afraad amba kaaliyaha afraad ee ciyaarta yohan colob ayaana la sheegay inuu aada u necab yahay marka ciyaaraha liverpool ay ciyaaraysan garsooro looga dhigay mark olivier kaasoo si cad warbaahinta horteeda wejiediyo eedeemo uu u jeedinayo garsoore mark olivier waxuuna dagaal kula jiraa iyadoo dhowr jeer casaan la siiyey yohan coloob ciyaar uu maamulayo garsoorahan marka la fiiriyo laguna canaantay inuu joojiyo habdhaqanka aan wanaagsanayn oo uu garoomada kula imaanayo yohan coloob marka garsoorahan ciyaaraha liverpool ee ciyaareysa uu isagu hogaaminaya amba uu ka yahay garsoore warbixinada kale ee ciyaarahan ayaa liiga kooxda united-ka ria ferdinand ayaa waxa uu magacaaba labada ciyaartooy difaaca dhexa ku ciyaari doonto eric ten hag marka ay hadda marti u noqdaan liverpool kadib dhaawacyo soo gaara kulankii ugu dambeeyey ee champion leaga harry mugwaye lucashow oo ay waxyeelo kasoo gaartay ciyaaree bayer murig ay la ciyaareen tartanka yurub kulan ka tirsana ciyaartooydan ayaa la tilmaamay inay dhaawacyo uga bixeen manchester united ayaana la isku raacin tartankan ay ka hareen iyo in ay waayeen laba ciyaartooy muhiim u ah magway ayaan la filayaa in muddo uu ka maqnaado garoomada halka lukashon uu dhowaan kasoo laabta laawac balse qeybtii hore kulankii paya munij ayuu dareema xanuun sidaas ayaana lagu soo bedelay qeybtii labaad ee ciyaarta joynan fadis ayaa bedelay harri magway laakiin rio ferdinand uma arki uu yahay ciyaartooyda ku haboon in wakhtigan uu booskaasi buuxin karo rafael faren ayuuse u arkaa in ciyaartooyda ay buuxin yihiin lisandro martins iyo victor londolof oo laga ciyaarsiiyey qadka dhex waa hagaag dhegeystayaal usoo naqad wanaagsan qaybta labaad ee barnaamijkeena ayaanu guda gelaynaa qaybtan labaad barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonaa tartanka champion liiga oo kooxaha yurub wareegiisa guruubyada lasoo gabagabeeyey lix iyo toban koox ayaa bannaanka yimid kuwaasoo isku aad loo sameyn doono tartanka intii uu socday kooxa fara badan ayaa iskaga haray oo ay ugu horeyso kooxda manchester united oo gebi ahaanba tartanka macsalaameysay iyadoo xitaa weysay booska tartanka jambion liiga loogu soo baxo waxaan wada falaqeyn doonaa maxamuud cabduqaadir jamuuni ugu horeyntii soo dhow maxamuud cabdiqaadir waxa ay nooga warbixisaa kulamadii champion leaga ee toddobaadkan la ciyaaray waxaa lasoo gabagabeeyey sidaan ognaanu guruubyada kooxihii soo baxay kooxaha haray iyo filashada tartanka aada mahadsan tahay cabdiraxmaan salaamadi dhammaan dhegeystayaasha runtii horta tartankan wuxuu ahaa tartan xiiso badan oo qaar ka mida ah guruubyadiisa soo gaareen ilaa waqtigii ugu dambeysay lagu kala baxo Eh, labada gruub ee ugu adkeed eh, waxay ahaayeen gruubka ay kasoo baxeen baris st germany iyo brusia dortmond eh, rajo kaleo gruub indhaha lagu wada hayan way jirtay oo ah kooxda bayer iyo copenhagen iyo galasara iyo manchester iyona gruubka ay ku jireen yani xiisuu lahaa laakiin waxaa kasii xiise badnaa gruubkii xali ugu dambeeyey duruushii iyo wakhti dambe baariis u suura inay kasoo gudbaan eh, marka wuxuu ahaa tartan qaarkoodna xaqiijiyeen wakhti hore inay soo gudbeen kuwan ilaa dhammaadkas la soo gaaray eh, kooxaha qaarna si lama filaana ku haray markaa fiiriso newcastle oo kale eh, siday ku bilaabatay bandhigay samaysay iyo qaabkay kusoo baxday absrd qaabkay ku hartay waa qaab aan loo dulqaadan karin oo koox walba ka xumaanaysay yani ugu yaraan waxay mudnayd newcastle inay hesho tartan yurub ma suurogelin gruub kaloo xij ah oo barcelona ku jirtay iyana boortii shakir isku haysteen isna gruubka ugu adagu ku jiray marka waxaa u malaysaa in tartanka uu qaybaha dambe ka adkaa kooxaha qaarna ay waqti hor soo gudbeen marka la fiiriyo kooxahan soo gudba ee wareega lix iyo tobanka soo aaday guruubyada waxaan wada ognaanay kooxuhu min lix ciyaarood ay soo ciyaareen manchester oo kale waxay taageerayaashooda qabeen in tartanka sanadkan lix iyo ay soo gaari karaan meel wacan ay ka gaari karaan maxaa sababa in united-ka oo marka la fiiriyo gruubkeeda bayr keliya kooxdu inay kaga jirto copenhagen iyo kooxda kaleba ay iyada kooxdii ugu dambeysay noqoto manchester caqabad badan haysta tan kuwaad waxay tahay horta muddo oo ay koobkan ka maqneed tan labaad ilaa iyo hadda kooxda isku xirnaasho sax ah yani isku halleyn dhab ah ama ha noqoto dhanka tababaraha ha noqdaan dhanka ciyaartooyda kuwii hore u joogay iyo kuwa hadda la keenayba gruub iska dhexdhexaaday galeen tusaale markay bayar gruubka ula jirto way adag tahay in dhibcaha bayer oo wakhtigan la joogo oo favorite champions leaga in lixdeeda dhibcood horta aad ku tashato way adag tahay tan kale kooxaha kale oo iska dhib badan yihiin markay guryahooda joogaan sababtoo ah manchester waa inay ingiriiska ka baxdaa copenhagen eh, marti u noqotaa galasraaj turkiga aadaa copenhagen eh, galasraaj xoogaa iyana way yaqaanaan tartamada yurub way dhib badan yihiin yani way la dhiilgareen karaan wakti waxay manchester kusoo aaday koox walba ay la dhiilgareen karto marka maxaa keenay manchester waqtiga la joogo inay hoos ka joogto waxaa keenay manchester wax la dhaho iqaabka ma jirto tusaale gulaaya qabadaad galaaya lama iqaabo ciyaaryahan kulan walba soo taaganaa jiro oo aan la nasinin oo aan keed la gelinin waa bruno fernandes tababare aan maamulka la xisaabtamin oo warbaahinta aan breshar saarin oo isaga qaladaadkiisa qiranaynin amiinsan isagoo ficnaa in laga badiyey isagoo ficnaa inuu jambiyon ka haray isagoo ficnaa eh, in wax walba ay u suurageli waayeen marka taas waxay keenaysaa yacni xadkii way dhaaftay oo isku halleynta maxaa yeelay mar walba haddii kooxda aysan qaladaadkeedii ogeyn tababaraan la hadamin loo sheegin isla xisaabtan loo keenin horta dhibkeeday leedahay qabadda ugu weyn waxa waaye manchester barbaleen dhanka daafacyada iyo goolahayaa isfahamdara imaatay ma jirin wax isbedel oo tababaraha sameeyey ma jirin tababaraha qaladaad badan oo sameeyey dhowr kulan waxay noqotay kooxda shan iyo toban gool laga dhaliyaalka gurubiyada champions leaga sidoo kale manchester iyadoo hogaan qaba qabatay kulamadii galatasaraa iyo copenhagen xitaa bayer ayaa haddana laga daba imaanayay ama la bareejeynayay ama laga beeninayay marka taas horta barbalem ay ku noqotay barbalem weyn ay ku noqotay midaas marka caqabada ugu weyn waxa waaye kow maamulka waa la xisaabtamayna tanhaag ujeedada ilaa hadda lama ogo iyo dhanka goolhayo oo manchester aad ugu liidatay marka taasa ah waxaan dhihi karaa way sababtay in copenhagen iyo galasraan ay ku dhiiradaan booska labaad iyo saddexaad inay soo galaan manchesterna ay booska hoose champions league aado mana aheen laga filayay manchester united in qaab heli karto eh, kooxaha ingiriiska tartanka sanadkan laba kooxoo ka mida ah, ma aysan u suurtagelin in tartanku ay kusii nagaadaan sidoo kale yurub liiga helaan maxaa uu caalis maadaama eh, markii horeba saddex koox ay ugu qaybgelaysa tartanka eh, haddana ay aan iraadi afar koox ugu qaybgelaysa laba koox keliya hadda ee tartanka u nagaadeen labada koox oo kale ay waayaan xitaa tartanka yuruba liiga kooxda champiyoonka marka laga hadlaayo kooxo aad ugu fiicanaa jiro oo tartankan ugu yaraan finaal gaara ama heerarka dambe gaara tartamada yurub oo dhanba kooxaha ay sideed ka socda tartankan aaday u yaqaanaan kooxaha kale ee yurubka dhiila hadday jarmal ahaato hadday talyaani ahaato hadday sbain ahaato ingiriiska ahaato yacni way la xisaabtami karaan kuwa jarmalka ugu waaweyn waa aragtay eh, kooxdii ka socday spain eh, wacdaraha ay ka sameeyeen tartanka marka la fiiriyo eh, barcelona oo kale mar hore soo gudubtay atletica madrid oo kale way soo gudubtay arsenal oo kale real madrid ku jirto oo tartanka soo gudubtay real sociedad ku jirto marka wacdarahoodii lama yani naha lagama leexin karo kaharitaanka kooxaha ingiriiska ah tusaale manchester united iyo newcastle united inay ka haraan tartankan oo aysan u gudbin oo mancity iyo arsenal booskay galeen aysan la gelin laba aqalada haysato horta newcastle waxaa dhihi karaa khibrad xunaa dishay hogaan way qabtaan way fiican yihiin fanonigoodu fiican yahay waxay rabaan ciyaarta bilow ilaa dhammaad isku si inay u dheelaan championkan xisaabaa lagu dheelaa haddii goolaa heshid xoogaa inaad isdajisid oo isku dayid inaad goolkaasi daafacatid oo ciyaarta la xisaabtantii daqiiqadaheeda loo baahan yahay ma samaynin waa tan keentay milan inay comeback ku samayso meeshaasna ay janis hesho ac milan iyo sidoo kale p s oo iyana qalqal ku jirtay marka midna waa kooxdoo liidato oo xaalad adag ku jirto iyo newcastle oo yani waktigeedii beeqaamin weyso xisaabi weysay ayaa keenaysa inay wati kooxaha ingiriiska ay heerkaas isla gaaraan marka laga soo tago hadda wareeg guruubyada lasoo gabagabeeyey tartanka lix iyo filashada kooxaha sida iskugu aadi karaan waxaa la leeyahay kooxa badan halaisku aadiyo bayer oo kale city qoorta loo geliyo sidee noqon kartaa filashada isku aadka wareega lix iyo tartanka horta kooxo waaweynaa soo gudbay arsenaal oo kale atletico koox hadda champion soo gudubtay oo lasdhihi karo wareeg lix iyo tobankay joogtaa kooxdaas wayna fududahay ma jirto horta weliba kooxeelisku rabay markaas ku aragto arsenaal oo muddo ka maqnayd oo wareeg lix iyo tobanka joogta atletico weligeeda joogi jirtay barcelona bayer rusio cadana samaysay interaa joogto lazia joogto arbilsbigaa joogto koox badanaa joogaan oo b s c ku jirto oo mancity ku jirto oo real madrid ku jirto wayna adag tahay koox walba kooxda kale ku aado kule waxaa la samayn doonaa kooxda labaad kusoo baxday iyo kooxda koowaad kusoo baxday ayaa isku aadi doona iyagoo loo fiirinayo isku tiim ahaan isku gruub ahaayeen iyo sidoo kale inay isku hor ayaa yihiin marka kulamo waaweyn way soo bixi karaan laakiin eh, wax hadda la qiyaasi karo la dhihi karo eh, arsenala ku aadaysa kooxdaas ama barcelona ku aadaysa ma ahan laakiin waa wareeg lix iyo toban oo xiiso badan oo la taaban karo eh, waa la sugi doonaa sababtoo ah kooxihii dhammaantooda way soo wada gudbeen weliba meeshii la rabay oo koox walba meeshii u baahneed waa laga rajeynaya isku-aadka saliida la samayn doonana inuu kasoo baxo isku xoogaa daabasho iyo xamaasad leh inay kooxuu sameeyaan gruubayaa dabayra hogaaminaysa copenhagenaa ku jirto gruubya arsenal b s v marka kooxaha koowaad kusoo baxay oo kale sida real madrid arsenal bayer munchen real sociedad atletico madrid dortmond mancity iyo barcelona yani kuwa kaalinta koowaad kusoo baxay kaalinta labaad oo aan isku oo isku horyaal ahayn ayay ku dhici doonaan marka kooxahaasi dhammaan maadaama qabiil sportsaa taay maxaa is leedahay haddana kooxaha ingiriiska amba kooxaha talyaaniga amba kooxaha jarmalka sanadkan kooxdee amba wadankee la hoyan kara tartankan maadaama kooxaha soo gudba dhammaantood ay yihiin kooxa awood badan oo aan wareeg lix iyo tobanka laba barbardhigi karin in ay koox walba awood loo sheegan karo horta lama dhihi karo koobka hadda waxaa ku badan sbain ku badan laba wadan u aadi karaa b s waa taa aragnay oo xaalad adag ku jirto mar kale ingiriiska koobka waa loo badinayaa in mancity ay marka qaadi karto ingiriiska favorad waayo mancity ay number one guardiola wara guruga kasoo gudbay isagoo ciyaartooydiisa qaar haysta oo fid ah wacdaanaa sameeyeen waa laga yaabaa inuu koobka qaado laba real madrid iyana waa favorad kale sbain afar kooxaa ka joogto waa wadanka labaad ee sar favorid ah iyana wayla xisaabtami karaan ingiriiska saddex waxaa soo galaya jarmalka oo bayer munij ah bayer aada u badan tahay dortmond way joogtaa wacdanaheeda afaraad talyaaniga napoli aa joogto lazia ayaa joogto intermilan aa joogto oo iyana daraad finaal tagtay afartaas wadanaas dhihi karaa ingiriiska kow labo spain oo real madrid iyo atletic barcelona iyo sociedadba ka socdaan saddex jarmalka oo burushi dortmond iyo bar munchen ah iyo talyaaniga afartaas wadan b s g waa ka shanaaba noqon karaa b s g mar walba laskuma hadlayn kara iyada tartamada yurub haddayba qarkuu saarneed inay ka harto marka wax ballan wadoo la dhihi karo wacdarahaasay samayn karaan ma jirto waa hal imbaambe haddii indharbay ka darsan tahayna xaaladoodu way adag tahay marka guardiole xalay aragnay oo ciyaartoydii yaryaraa soo safay oo xidrida ayar isugu keenay isagoo aweeye ah cudarihii alla arkay sameeyey ciyaartooy badan oo wada sida haysta marka waa dhigi karaa favorit waa mancity oo sanadkan tartanka waa loo eegi kartaa si fiican gabagabadii tartankan taageerayaasha kooxuhu waa la isxifaaleynayaa maxay noqon kartaa gabagabada tartankan iyo fiinaalkiisa adiga finaalka finaal waqtigan la joogo finaal lagama hadli karo laakiin waa arsenal oo kale inay tartanka kusoo laabatay xiisad gooni u yeeleysaa baris ant germany oo kale inay kasii mid ahaato ay tijaabiso messi inay marlacaan beeshay gaari karaan yani waa tartan diiradda saaran imbeembe b s g intuu karaa maansiity eh, kooxa ingiriiska la xisaabtamaysaa waxay rabtaa inay dhacdo ku tijaabin rabtaa inay tartanka qaadi karto eh, barcelona waa xaalad jaabareeray gashay isfahamdarro tobabaraha iyo ciyaartooyda eh, taasaa hakad gelinaysa haddaan la xaleelin dhibaatadaasi taageerayaashoodii ayagaa isku mashquulsanba sababtoo ah dee waqti hore soo baxday moogi barcelona iyada xitaa qalqalay gashay waxaasoo sibirsaday ayaa tartanka xiise u yeeli karaa in wakhtigaa la joogay kooxo si gaar u xisaabtamaan gabagabadii lix iyo tobanka iyo kooxaha waaweyn ee qoorta isu geli kara adiga ahaantaada markaa fiiriso walaa kooxo waaweynaa la filaa inay sheeg isku aadaan laakiin habees badaysa inantaa waa ilaalin doona sababto ah laba kooxoo wels kuma dili doono koox walbana kooxda msg oo kale marka la fiiriyo inay godkeedii labaad ku soo baxday kooxo waaweynay sugeen msg waxay sugeen real madrid inay ku aado arsenal ay ku aado si lamida kooxda la yidhaahdo barmurig marka msg waa loo saadaalin karaa heerka noocaasa koox kulankaas oo kale city ha aado ama bayer ha aado ama ha eh, aado kooxda la yidhaahdo barcelona marka waxaa labaadka kusoo baxay ee waaweyn waxay ku aadi doonaan kooxaha ayaan kusoo baxay marka risaalaal ahaan ma filaayo intaan ka naqaano champions leaga uh, in bilowgaba laisku qaarijiyo laba kooxood adilaa sideed kooxood ama afar kooxood oo shan way gudbi doonaan wareeg sideed way gudbi doonaan marka waa saalaal ay aragtaa waqtigaan laisku aadiyo la dhaho labadaas koox labadaas koox hadduu afar ahaan lahaa hadduu sideed ahaan lahaa waa la qiyaasi karay laakiin lix iyo toban kooxood oo sideed god inaad samaysid way adag tahay aada u mahadsantahay guudahaan barnaamijka ciyaaraha duura oo qeybtiisa labaad aan diiradda ku saarnay ciyaaraha tartanka chambion liiga ee wareega guruubyada lasoo gabagabeeyey ayaan halkaas kusoo gabagabeynaynaa waxaan mahadi ka gaartay u mahad celinayaa maxamuud cabduqaadir jamuuni oo ah falanqeeye sboortis iyo sidoo kale weriye sboortiska ka faalooda muqdisho ku sugan kaasoo barnaamijka door muhiima ka qaatay islamarkaana nala falanqeeyey kooxaha tartanka chambion liiga sanadkaas kaga harayay wax laga filan karo iyo kooxaha ku guulaysan kara tartankan gudahaan intaa barnamijka tan u kala keena dab waxaan idinkaa tegaynaa sidaas nabadgelyo